بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله baabun ay haadaa kani baabun baab weeyi yukfadu waa la khafdiyaa alismu ismiga waa la khafdiyaa imaa bixarfin xaraf in lagu khafdiyo xarafkaasoo mushtarakin ka dhaxeeya bayna ahaahiri waalmudmari daahirka iyo mudmarka wahwa xarafka mushtaragi min weyi wa ilaa weyi wacan weyi wacalaa weyi wafi weyi walaamu weyi walbaau weyi lilqasami qasam xaalada ayuu ahaatay waayrihi waayri lqasami qasam eyrkii xaalada ayuu ahaatay aw mukhtasin aw bixarfin xaraf ayaa lagu khafdiyaa xarafkaasoo mukhtasin gaar ku ah biaahiri ee biismi aahiri ismiga daahirka wahwa kaa mukhtaskii ruba weyi wamud weyi wamundu weyi walkaaf weyi waxataa weyi wawaawlqasami qasamka iyo dhaarta wawdeeda weyi wataauhu ay wataaqasami qasamka dhaartiisa weyi wax loogu laabto male sheekh waxa weeyaan ismiga waa la khafdinaya ima bixarfin wa ima biidaafa labadaas mn labadaasu wey bitabciye kala leeyahay labadan bu soo hosgelaya bitabciye marka la leeyahay de wuxuu soo gudagelaya unkaa xarafunbu soo gudagelaya ilaa tabciye waa raacdina ya kaa hor unbu raacayelen almajrub bimujawara isaga waa iska waa iska shaadkaa wey isaga almajrub bimujawara markaa labuu noqonaya in xaraf lagu khafdiyo iyo in lagu khafdiyo de majruugii baan kuu sharaxaa marka labuu kuu kala qaado wuxuu yidhi waa xaraf mushtarag iyo xaraf mukhtasar mushtaragii wuu ku barasama kii daahirka iyo mudmarka gaarka kuwa ah, waa toddoba buu ku yidhi kii mukhtaskiina muxuu ku yidhi waa toddoba buu ku yidhi xurufu jerka isku wada geeyo waa labaatan koob iyo labaatan bay dhahdaan culimada qaarkoodna koob iyo labaatan bay dhahdaan koob iyo labaatankii dakara arbacata cashara waa asqada sabcatan afar iyo toban buu sheegay toddoba mushtaraga iyo toddoba daahirka gaarka ah, waa afar iyo toban mena ya muxuu ka tegay marka ya dee toddoba kale saddex toddobaad iskugi kolatan mane toddoba kaleu ka tegay toddobada kalena kama tegaya u sheegaya sharax u ka raacin doonaa marka dee saasaad naxi ku tahay oo wax kugu maqani ma jiro ka lama qadaa markuu dhamaaday alkalaamu hadal markuu dhamaaday calaa dikri marfuucaati marfuucadda la sheegistooda laga hadlo wlmansuubaati wa calaa dikri mansuubaati mansuubaadda la sheegidooda laga hadlo sharactu waxaan gudagelay bu yihi ibnu hishaam fii dikri lmajruuraati majruuraadda la sheegistoodii baan gudagelay waqasamtu waan qaybiyey almajruuraati baan qaybiyey ilaa qismayni laba qaybood baan u qaybiyey majruurin baan u qaybiyey mid lagu jiray bilxarfi xaraf lagu jiray wa majruurin baan u qaybiyey mid lagu jiray bilidaafati idaafa lagu jiray wabadatu waxaan ku bilaabay bilmajruuri kii lagu jiray baan ku bilaabay bilxarfi xarafka lagu jiray lnahu ay lana almajruura bilxarfi alaslu isaga ayaa asla ka xarafka lagu jira isaga asla ya saa darteed baan isaga ugu horreysiiyey wlxuruufu xuruufta xuruufta aljaaratu ee wax jirta cishruuna labaatan weeyi xarfan oo xaraf ya cishruuna labaatan weeyi xarfan oo xaraf waa labaatan xaraf weyan labaatan xaraf ayaaayaa wax jira koob iyo labaatan weeyi markaa xabad buu ka tagay uu raacin doona todobinta toddobada kale u ridana isaga iyo insha allahu taala inoo sheegi doona waaya cishruuna waa cadad tamiiskiisa soo maay xarfan cabdishakuur mise waa lagula soo hadlayaaba waaya haye mustafe tamisudaat baa la dhahaa tamisudaadka min madani haye tamisudaat maxaa kamid a ah? bad bacd almaqaadiir maqaadirtii misaa soo guda gelaya ay almasaaxaat ya alkayl alwazan soo mahin iyo bacd acadad iyo bacda ma yadulu ala mumahala iyo bacda ma yadulu le ala muayara intameen markaa xarfan sheekh waa tamyiisa la hayso asqatu waxaan riday bu yihi ibnu hishaam haddii aan ahay minhaa ka riday sabcatan toddobaan riday bu yihi sheekhu hiyo toddobada riday khalaa weeyi wacadaa weeyi waxaashaa war abdifata xale maxaan soo dhiganay haye xuruufulistithna hay haye xuruuflistina mise loo qaybinaya min xayu camal saddex maa yakfadu daa'ima wamaa yansibu daa'ima wamaa yakfidu taaratan wayansibu taaratan maxay kamid ahay khalaa iyo cadda iyo xasha maa yansibu taaratan wayakfidu taaratan hay min xurufu jirka kamid ahay daba sababta ugu tagu ku sheegaya hiya iyadu khalaa weey wa caddaa weey wa xaashaa weey wa lacalla weey lacalla halka kuso baratay min akhawaati ina akhawaati ina misaan ina ana laakina lacala layta ka ana intaa ma ahayn ku jirtay wa mataa mataa weeyi matana maxay jirtay jawaasimtii ku jirtay wa kaykay weeyi wa lawlaa weeyi waa xuruuf eh, eh, eh, shirdi hayru jaazima la hahda marka imise weeyaan soo toddoba maaha toddobadaasaan riday hadii ibnu hishaam marka imisuu sheegay afar iyo toban buu sheegay afar iyo toban todoba uge koob iyo labaatanka wayan xurufu jirku afar toddobadan muxuu uga tegay mid kasta ciluu sheegi doonaa eeg wainamaa asqatu waxaan u riday bu ihi sheekhu minhaa wainamaa asqatu waan riday minhaa xuruufta xaggooga toddobada weeyaan wainamaa asqatu waan riday minhaa sabcada xaggeega athalaatata baan riday thalaatada aluwala ee hore awal uwal ya akhir ukhar akbar kubar liannii anigu haddii ibnu hishaaman ahay dakartu waan sheegay ha halaatadan i stina stinaan ku sheegay fastahnaytu waan kaaftoomay bidalika ay bidikriha sheegisteedan ku kaaftoomay can icaadatiha soo celinteedan ka kaaftoomay maxay dabawadaya bu mar haddaan soo sheegay ya dee mar labaad ma soo celinaye bartaasan kaga kaaftooma yidhi marka war kuma caddo halkaasu markaa kusoo sheegay xuruufujirna in ahaana wuu kuu tawdixiye weliba oo maa yakfidu taaratan wayansibu taaratan buu kugu soo sheegay haddayna la xidhiidhin ma almastariya ma almastariya hadday la xidhiidhana ficil bay noqonayen lakin xaasha hadii maa masderiya la xidhiidho maxay waa shaad iyadu waa shaad wey wainamaa askatu waan riday bu i sheekhu alarbacata afarta baan riday arbacada albaqiyata ee soo hadhay afarta soo hadhayn waa riday ya afarta soo hadhay saddex ka jar afar toddoba saddex ka jar afar baa soo hadhay soo ma wainamaa askatu waan riday alarbacata afarta ayaan riday arbacada albaqiyata ee soo hadhay bishuduudiha ay bishuduudi arbaca arbacada shaadnimadeeda darteed baan riday waaba shaad jiritaankay wax jarayaan wax kasta qola adeegsata mid kasta waxa weeyaan qolo gaara ayaa adeegsata wadhalika dhalika maxaan ku ishaarna shuduudku ishaar wadhalika shuduudkaasi thaabitun mid sugan weey waayo liana lacalla lacalla laa yajuru laguma jiro bihaa lacalla ilaa cuqayl cuqayl mooyaane nimanka reer cuqayl la idhaahdo yaa waa bitashiira hudeelna waa tashiirune nimankaasa wax ku jira luqatu cuqayl unbaa lacallo wax ku jirta sidaa darteed maadaama luqo keliya adeegsado carabti kale ayna adeegsanayn oo lacallo meel kaleba aynu kusoo marnay ya saa darteed baan igu tegi bu yidhi sheekhu iskumaan dhimin aniguna qaala shaaciruhum shaacirkoogu wuxuu yidhi lacala allahi fadalakum calayna bishayin ana ummakum shariimu buu yidhi lacala wuxuu xaqiiqo ku yahay buu yidhi fadalakum idin fadilay calaynaa annaga dusheeda inuu inakiin fadilay bishayin shayna inuu ilaahay idinku fadilay ana ummakum hooyadin buu yidhi shariimu waa mid shariima buu waa mid labadeeda wad ay isku furan yihin bu i ucaaya waa min baabi tawkiidi dami bima yushbihi madxa baa la dhadaa ucaay marka marka maxalushaahidken waa maxay lacala llahi weeyaan lacala llahida marka allahi mayna jerin waa luqatu ayo luqatu cuqayl weyan nimankaasin ba adeegsada saa darteed baan uga tegay bu leeyahy waayahay Eh, jarkan oo kale laa yaxtaaju ilaa mutacaliqin mutacaliqba uma baahnaba de sheekow mutacaliqba uma baahno waa xarfijir shabiih bizaaid baa la dhahdaayo uma baahno tacalluq meel ku tacalluqo uma baahno allaahidani waaba iska mubtade mubtade lafdiyaana ka jirinato laakiin maxalka maxalu rafciba taala waa iska mubtade ahaan weeyaan iska mubtade ahaan wey marka maxalu shaahidku raacu qayl baa sidaa ula dhaqma haddayna xaggii kale u socon lahayn maxay noqon lahayd lacala llaha lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra waaba aayad quraanade waa min akhawaati inade weeyaan soo ma lakin nimankan ale waa xarfujar warkiina inagu dheer dheegya baabki wamata mata wamata waliana mata mata laa yajuru laa yajuru kuma jiro biha mata ilaa hudayl hudayl mooyaane ya wamata mata laa yajuru kuma jiro biha mata ilaa hudaylu xalay soo sharaxne istitna waa istitna mufaraqe markaa maxay u baahan tahay faacil uga dhig wmataa mataa waliana mataa mataa laa yujaru laguma jira biha mataa ilaa huday hudayn mooyaane qaala shaaciruhum shaacirkoogii wuxuu yidhi yasifu isagoo sifaynaya asaxaaba isagoo daruurta sifaynaya wuxuu yidhi sharibnaa bimaai lbaxri uma taraafacat matalujajin khudrin lahuna naiju sharibna waxay ka cabeen buu yidhi daruurihii sharibna waxay ka cabeen daruurihii bimaai lbaxri ay min maai lbaxri biyaha badday ka cabeen intay usoo dhawaadeen uma tarafacat way kor noqotay bu yihi daruurihii way kor noqdeen mataa lujajin ay min lujajin ya hiryaal iyo moolal bay ka kor noqdeen bu yidhi lujajkaasoo khudurin cagaaran lujajkaasoo lahuna ayaga uu u sugnaaday naiiju sawdayn baa usugnaatay bu guuxayeen bu yidhi way guuxayeen bu marka macaalushahidka balaaqiya waxba ku jirjiro uu dhow uu fogaya macnihiisi daruuriba cabaya lagu leeyay biyihii <laughs> ya waa baab soo maa naxwaynu ku jirnaa naxwa maxaynu uga socona ma taqaana mataa lujajin lujaji yaa jiray <laughs> mataa baa jirtay buu mataadana waa bimacnaa min matadana mataa lujajin ay min lujajin luqatu man luqatu hudayl luqatu hudayl warku ma caddo sharibna way cabeen bimaa ilbaxriya min maa ilbaxri bay ka cabeen uma tarafacat way ka noqotay mataa lujajin ay min lujajin hiryaalyo mawlal xaggood bay ka kor noqdeen lujajkaasha khudrin cagaaran lahuna ayaga u usugnaaday naiiju sawdayn iyo cod usugnaaday wakaykay laa yujaru laguma jaro bihaa kayda ilaa maamaa mooyaane maada alistifaamiyatu istifaamiyada kaymiya waxaa lagu jaraa maada istifaamiyada soo mataqaanid maada istifaamiyada alifkeygii bay jartaaba kayma ba iska noqonaysa ma somahen ya kayma haba xagga dambe hawsagti la keenid ila xarafkali laguma waqfiye kaymaha kaymaha waxay lamid tahay limaha limaha bay lamid tahay lima soo ma lima maxaad u leedahay laamkana xarfu jara maadan a maxay maada istifaamiyad ahayd ka jartay aliftibaad ka jirta hadday doontid ha baa laska keena lima hadday doontid lima baad iska daysanaysa bima yarjicun mursaluun waa tabaaba lagu jira ad arkaysid aayadda qur'aanka cama yatasa'aluun waka markaa kaydaasi waxaa lagu jiraa buui iyada maada istifaamiyadun baaba lagu jiraa iyadana wadalika jaritaanka maada istifaamiyada ay jiraysaa kainun fii qawlihim qowlkooga ayuu ahaaday fi suaali su-aasha dhexdeeda ay yidhahdeen can cilati shay shayga ciladiisa ay isweydiinayeen kayma maxay bimacnaa lima maay kayma bimacnaa lima bay la macno tahay Ah, lima maxay wey waay marka kayna iyadana maxaa lagu jira maada istifaamiyada saa darteed baan uga tegay bui waa baska shaadbade lawlaa lawlaa laa yujaru laguma jira biha lawlaada ila damiiru damiir mooyaane damiirun baa lawlaadana lagu jira fii qawlihim qowlkooga dhexdooda xaalada u ahaaday lawlaaya aniga lawlaaka adiga lawlaahu isaga wahwa itisaalu damiiri lmutasili damiir mutasila inuu la xidhiidsado oo lawlaa ay jirtaa naadirun waa naadir damiir mutasila inay la xidhiidhsato ay jirtaa waa naadir damiir munfasila ayaa lala xidhiidhiya badana qaala shaacir wuxuu yidhi aw matbicaynayha min alhawdaji lawlaa kafida alcaami lam axjuji waa baxru sariic on filaya muxuu ku yidhi ah, maxaa la dhaa hazaja baxrujs ba ah, malha malha inuu yaha filaya waa yahay wuxuu yidhi awmat way ishaartay gabadhii bicaynayhaa biay bicaynayha labadeeda indhood bay i ishaartay bu yidhi min alhawdaji hawdajka dhediisa min alhawdaji hawdajka xaggiisa lawlaa kabay tiri adigu mawjuudun mid jira haddii aanad ahayn lam axdid maan soo xajiyeen fii kan dhexdiisa maan soo xajiyeen kan alcaami sanadka haddii adiga lagula-aan laha oo la jiri lahayn oo idinla socon lahayn ya sanadkan xajka maan imaadeen bay tiri awmat way ishaartay bicaynayha bay ishaartay min alhawdaji hawdajka xaggiisa iga ishaartay hawdajku waa meesha yarada gaarka ah lagu ilaalin jiray dumarka ya kolka gaadiidka iyo rukuubka la furay awrka wixii duldhigi jiray weeyaan lawr iyo waxaan may jirin nuucadan fushuuqayaa lawlaa kabay tiri adigu mawjuudin mid jira haddii aanad ahaan lahayn lam axjuj maan soo xajenba fi dakan alcaami ee sanadka maxabshaadka maad la socotaan lawlaaka kaafkan baan ku leeyahay waxa jiray lawlaadana jirta u leeyahay damiirka mutasilka waa naadir damiir mutasil inuu la xidhiidhsado wa ankara waa diiday almubaridu mubarid waa diiday mubarad iyo mubarid baa loogu dhawaaqa almubarad kii la qaboojiyey almubarid kii wax qaboojinayay sheekhu wuxuu jeclaabaa la yidhi in mubarid leedhaa in mubarid leedhaa biqiraati ismi lfaacil wa ankara mubaridu mubarid waa diiday isticmaalahu ay isticmaala hada tarkiib tarkiibkan o kale in la isticmaalo waa diiday wahadakan albaytu ee beytka iyo wanaxwuhu beytkan waxaa lamidii xujatun xujay u yihiin lisiba weyhi siiba wey bay xujo u yihiin calayhi mubarid bayna uga yihiin mubarid maadaama o diiday siiba wey baa xujo uhaysto wuxuu leeyahay way jari kartaa saasuu leeyay siiba wey baa daliishanay walaktharu sida badan fi lcarabiyati carabiyada sida ku badani lowlaa ana wey lowlaa ana waa damirka mufasilka lowlaa anta lowlaa huwa qaala lahu tacaala allah sareeya wuxuu yidhi lowlaa antum idinku mawjuuduna kuwa jira haddii aydaan lahayn lakunaa muminuuna lakunaa muminiina muminiin baan ahaan lahayn waynu soo qaadana meelahan oo kale waa waa xadfu khabarka in la xadfa meelahi ay waajibka ayd weyn soo ma wa bacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar waa kii ibnu maaligna laha wa bacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar saxiix walala ka soco halkaa maxaynu kolkaan kaga baxnay toddobadii kale sheekhu aanu sheegin halkaasuu ku sheegay mid kasta ciladeedii waa sheegay ya lacalla waxaa adeegsada ree cuqayl mataana waxaa adeegsada ree hudayl kayna maada istifhaamiyadunba ba jertaa lawlaana waaba lasku hayaaba ma damiir mutasil jirasa ma damiir mufasir jirasa mise waxba jeri mayso waaba lasku hayaaba iyadana marka maadaamay shaad ahaayeen sa darteed baan u sheegi waay bui ibn hisham ama afar iyo tobanka kale miya dee waaban kuu qaybiyo waxaan kuubu yidhi toddobana ismi dhaahiray jiraan toddobana toddobana dhaahir iyo mushtarag eh, dhaahir eh, iyo mudmad ba way wadaagaan ka soco ha ku habsaamin marka watanqasimu way qaybsantaa alxuruufu xuruufta way qaybsantaa xuruufta almadkuurati ee la sheegay ilaa maabay u qaybsantaa maagaasoo mudica la dejiyey calaa xarfin xarafaa loo dejiyey xarafkaasoo waaxidin keliya waaba hal xaraf keliya wahuwa maagaasi khamsatun shan weeyi albaa u bada weeyi marka maxaad ugu dhawaaqaysaa bada dee albaa ubaad shayga ugu dhawaaqi ba odhan maysida albaa ubaad odhan soo ma walaamu laam weeyi dee laam odhan maysida allaamu baad ugu dhawaaqi walkaafu weeyi wal waawu weeyi wataa-u weeyi xaraf keliya ka dhigan yihiin ba bal ka warran adu mana xaraf keliya ahayn kaafka xarfu jerki mana xaraf keliya ahayn <laughs> waxaad ka warantaa wawdu waa xaraf keliya de taad mina xaraf keliya ahayn waa xaraf keliya wadci ahaan marka la eego ayaa laga ayaa laga qayminaya markaa shantaasi xaraf keliya ka dhigan yihin marka lagu dhawaqayna de alba uba lagu dhawaqaado xarafku kelidiyad kaso iyo wamaabaa loo qabiya maagaasa u dacla dejiya calaa xarfayni laba xaraf laba xaraf uu ka kooban yahay wahuwa maagaasi arbacatun afar weeyi min weeyi minta waa mise xaraf laba ahaa wa cancan weeyi wa fi weeyi wa mud weeyi waa mise xaraf afartaasi waa min laba xaraf iyo wamaabaa loo qabiye maagaasoo wadica la dejiyey calaa alaaati axrufin saddex xaraf loo dejiyey maxaynu haynaa wax hal xaraf loo dejiyey waa imise shan wax laba xaraf loo dejiyey waa imise waa afar iyo wama wadica calaa alaaati taxrufin wax saddex xaraf loo dejiyey markaynu eegno wahuwa alaatatun waa saddex ilaa wey ilaa tiri adu saddex wey wacalaa wey calaa tiri wowga iska daayo saddex wey wamundu wowga iska daayo mundu tiri saddex wey waxaa lagu soo daraa ruba ayaa lagu soo daraayo ruba ayaa lagu soo daraa ruba ayaa afar ku noqon lahayd wuxuu ka daayey rubadaasi xarafka afraynaya waa tadciifka wey tadciifka wey tadciifka weyan ya tadciifka wey marka wuxuu tirinaya afar ahaanta wixii daata ahaantooda uwa laakin rubada imika xarafka afraad lama arkayo maala arkaya saa darteed bu uga rabay lakin hadda kuso darti waa iska afar weyan dayadu iska waxaan ujeeda cafwan saddex baan ujeeda iyo wamaabaa loo qabiya maagaasoo udaca ladi jacala arbacatan afar afar xarafuu ka kooban yahay wahw xataa kaasna wa xataa khaasatan khus waan gaar yeelaya khaasatan gaar ahaan waan gaar yel lafteed dee tadciifkuu tirinaya soo ma aragti tadciifkuu tirinaya watanqasim way qaybsamasa hiy xuruuftani aydan noqoda ilaa maabay uqaybsami maagaasoo yajru jiraya ahaahira jariya duuna lmudmari mudmarka aan jiray wax daahir u jira mudmar aan jirinba wahuwa sabcatun waa toddoba alwaagu wah maad aragtay weli may daahirun bu wajara wa taw ta wey tada maad aragtay tah weli maad aragtay wa maya daahirun bay jirtaa dee ajrumigi waa noo sharxaya soo ma aragtid wa mudmud wey mudna ismi daahirun bay jirtaa wa mundu wey ismi daahirun bay jirtaa xataa ismi daahirun bay jirtaa warkaaf wey ismi daahirun bay jirtaa wa ruba ruba wey ismi daahirun bayba jirtaaba ismi daahira un bayba jirtaaba waaya iyo wmaa shay buu qaybsami maagaas oo yajru jiraya aaahira daahirka jiraya iyo wlmudmara mudmarka jiraya wahwa maagaasi albaaqi inta soo hadhi wey inta soo hadhi maad garanaysaa min ilaa can calaa fi allaamu walbaw intaas maxay jiraan daahir iyo mudmarba dhade daahir iyo mudmarba haddaa u fiirso oo minta xarafun ha uu ogaanin ya ood ku lugbiya haddaad xarafun u ictiqaadisid min aqsaam lkalima mise saddex maynayn saddexdaba way martaa marka saddexdaba way noqotaa ya mintoda saddexdaba way noqotaa iyadoo xaraf waad ah haysataabade iyadoo xaraf mad ka dhabegsan waa tan xarfu jir lagu leeyahy ya iyadoo ficila min baa lagu leey min maxay ka dhigan tahay maana yamiinu maynan min maana waa maxay wuu been sheegay weyan yamiinu wuu been sheegaya min been sheeg iminka amar maynahayn ya aqsaamulkelima halkay ka qaadatay markaana ficil minayn faahraja bihi min athamaraati risqan lakum zamakshan wuxuu leya waa ficil waa ismi waaba mafcuul buu leeyay faakhraja ilaahay waa soo saaray bihi maagaasi min athamaraati ay bacda thamaraati mintani waaba bimacnaa bacdo waaba ismi buu leeyahay saddexdii aqsamulkelima mayna ka qaadan markaa kullugun xarafun hadday ahaato waa ka kac xaggaasna waa wax inaga faidanaya kuwo kaleo iyaga laftooda saa noqda ka soco uma aladii ka laa yajuru aan jirayn ilaa daahiri daahirka mooye eeg haddaba maxaanu qaybnay afar iyo tobankii wax daahir iyo mudmar bay jira waa toddoba wax daahirun jira waa toddoba haddana wuxuu sii qaybinaya waxa dhaahirka u jira aahirka daahirka laftiisa kala duduwani lan muna kala duduwanin daahirka laftiisu sii qaybinaya uma ladika laa yajuru aan jarayn ila daahira daahirka un mooyaane yanqasimu wuxuu uqaybsamaya ilaa maabuu uqaybsamaya maagaasoo laa yajuru aan jarayn ila zamana zamanun mooyaane zamanun buu kudul eegyahayba meel kale hawla kicinba wahuwa maagaasi mud weey wa mundu weey mud iyo mundu maxay jaraanun zamn bay jiraan taqul waxaad odhanaysaa maa ra'aytu maan arag mud yawmayni laba maalmood laga soo bilaabo ow mud yawmi ljumcati maalintii jumca laga soo bilaabo now ninkii hebel maan arag maxaa dhacay talow maxaa he ku habsaday oo dhacay markaa zamanu bay iyagoo daahira haddana zaman ayuunbuu gaar ku yahay iyo wamaabuu qaybsama maagaasoo laa yajiru aan jirayn ila nakiraati nakiraadka mooyaane wahuwa maagaasi ruba ruba weeyi taqul waxaad odhanaysaa ruba rajulinin rajulka oo saalixin wanaagsan laqiituhu alla intaan la kulmay badana ah, raqiituhu intaan la kulmay badana waaya shuruudgaan iska lahayd khaliilaya litakhiiri ruba kahiiratun waa kii halkaa ajriyun kusoo marnabe soo ma shuruud ba iska lahayd waay marka nakiradaas ma jirtaaba iyado waxay jiraysa majruurkeegu muxuu ahaa nakirun bu ahaaba marka ismigaa daahirkee nakiradunba iyaduna gaar ku tahay ismi daahir oo nakira unbay gaar ku tahay saddex iyo wamaabaa loo qabin maagaasoo laa yajuru aan jiran ilaa lafd aljalaalati lafdi jalaalun bu jalaala allah keliya unbuu ku egyahayba waqad yajuru inuu jira ayaa la arkaa lafda rabbi lafdiga rabbi an inuu jira la arkaa mudaafan xaalo yahay lafdigaasi mid loo idaafeeyey ila kacbati kacbada waqad yajuru inuu jara ayaa la arkaa lafdigaa tadihi maagaasi baan ujeeda lafd araxmaani araxmaani lafdigaana inuu jiro wahiya taasi wahiya maagaasi taa wax jaraysa ataa tada wey ataa tada wey qaala lahu tacala la sareeye wuxuu yihi tallahi laakidana asnaamakum nebi ibrahim tallaahi tadii maxay jirtay allahi lafdu jalaala tallaahi laqad aatharaka allahu calayna ilma nebi yuusuf wey markay ku lahaayeen nebi yuusuf tallaahi laqad aatharaka allahu calayna ya waa ilmo nebi yacquuba cafwan tallaahi marka waa sida maxay jireen maxay jirtay iyaduna lafduljalaalihiun bay jirtay waa tada wahwa jaritaanka ta'du ay jirayso lafdujalaalaha kaiirun waa mid badan jaritaanka lafdujalaalaha ay jiraysaa ta'du waa kaiir waxaa kale oo jira qaliil waxaa kale oo jira aqal saddexaasaa loo qaybinaya marka markaa lafdujalaalaha jaritaanka jiraysaa waa maxay waa kair hoosaynu noqon ayadaha qur-aanka u daliila wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayo waa carabtu ama nuxaadu waxay yidhaahdeen tara bilkacbati laafcalana kada kacbada alla halan ku dhaarte laafcalana kada waxaa sameeya iminkana maxay jirtay ya rabbiyoo loo tiiriye kacba sooma wahwa jaritaanka ay jarayso tara bilkacbati rabbiyoo kacba loo idaafiyey qaliilin waa yarya waa qaliilkaasina waaba qaliilba wa qaaluu waxay yidhahdeen taraxmaani laafcalana kada bay yidhahdeen wahw madkuurkan aad sheegto tar raxmaani la ydhahdaan aqaluba kasii yaryahayba kaasina uu kasii yaryahayba markaa saddex u qaybi aar qaliil aqal aarku waa maxay nafsuljalaalha qaliilkuna waa maxay tarabilkacba aqalkuna waa maxay tarraxmaan warkuma caddo markaa wuxuu ismiga daahirkaa jaray saddexaasa loo qaybiye ka soco aw biidaafatin ama idaafa lagu jira waay may qaybtii afraad ba hadhay iyo maa shay baa loo qaybiye maakaasoo yajuru jaraya kula daahirin daahir kasta wahwa maagaasi albaqi inta soo hadhay maxaynu ka jarana toddobadi waxaad ka jartaa mud iyo mundu maxaa soo hahay shan waxaad ka jartaa ruba maxaa soo hahay afar waxaad ka jartaa tada maxaa soo hahay saddexdaa soo hadhay waxay doonaan ma jiraan daahirka qaybihiiso dhan ma jiri karaa kasoo aw biidaafati ismin baa lagu jaraa halkay ku cadfanta maad garanaysaa halkii hore de ku adag ma ah, yukfadul ismi ismigii waa la khafdiyaa ima in lagu khafdiyo iyo wa ima biidaafati ismi ismi idaafinta in lagu khafdiyo ismigaasoo calaa macno idaafadaasoo calaa macno laami laa macnaheed ku sugan idaafada waxaa la dhahdaa xagga luqada alilsaaq walimaala dheji shayga la dhejiyo ayaa la dhahdaa xagga istilaxna waxaa lagu dhahdaa isnaad ismin ilaa hayrihi in ismi loo tiiriyo mid kale bitanziilihi dejintiisa mansilata tanwiinihi tanwiintu booska u deganid baa loo dejinaya warkuma caddo kaasaa la dhahdaa waay falamaa dakalnaa adafnaa uhuurana falamaa daklna adafna uhurana bimacnaa alsana isnaad luq ahaan waa sida halkaa beyka ibnu qays baa looga daliishada aw biidaafati ismin baa lagu khafdin idaafadaasoo calaa macno laam ilaa macnaheeda wadalika tusaalka ulaami zaydin wey eega ulaami zaydin maxaa lagu khafdiyey ismigan idaafada lagu khafdiye idaafadana waa bimacna laam ulaamu lizaydin warku ma caddo ulaamu lizaydin aw min ama macnaa mina wadalika tusaale ka khatami xadiidin fargal bira idaafadana waa maxay oo bimacnaa min khatamun min xadiid aw fi ama macnaa fiya ya mudaaf ilayhiga ayaa weelade oo koobsanaya mudaafka ka makri leyli makriga waxa ku dhaca fi leyl leleelkaa darafe wa tusama waxaa lagu magacaaba hiya iyada macnawiyatan macnawiya lagu magacaaba idaafa lafdiya idaafa macnawiya ku kala baraya idaafadan idaafa macnawiya la dha liannaha idaafadani kaainatu litacriifi tacriifay usugnaatay xilima in kaana almudaafu ilayhi macrifatan mudaafiliyu hadduu macrifo yahy maxay ka kasbanaysaa macrifo aw litaksiisi ama taksiis bay usugnaatay mata in kana almudaafu ilayhi nakira mudaafiliyu hadduu nakiro yahayna taksiisin bay ka kasbanaysaa warkuma cota sharxeyguna wuu soo socda aw biidaafati wasfi baa lagu khafdin wasfi in loo tiiriyo ilaa macmuulihi macmuulkiisa wasfi baa la tiirinaya maxaana loo tiirinaya macmuulkiu ku camalfeli ya waa ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo dee sifadii mushabahadii weeyaan intaasi ma caddo iyo sifadii mushabahadii wey waayahay ismiga faacil isaga waxa loo tiiriyaa un mafcuulkiisa iska ilaali ismi faacil marka la idaafeeye macmuulkiisa loo idaafeeye macmuulkaasi wuxuu noqdaa un mafcuul ismiga mafcuulna muxuu noqdaa naaibu faacil sifada mushabahadana muxuu noqdaa faacil buu unoqdaa warku saa inagu kala cadaadaya macmuulka la sheegaya waa sida haddee faacil macmuulkii loo tiiriyo ismi faacil muxuu noqonayaa mafcuulnima u haystaa warku ma caddo haddee ismi mafcuul loo tiiriyana naaibu faacilnima u haystaa waa marfuuc haddee sifa mushabaha loo tiiriyana faacilnima u haysataa warku ma caddo ka soco marka wuxuu yidhi aw biidaafati wasfi wasfi tiirintii baa lagu qafdiyaa ilaa macmuuli macmuulkiisa loo tiiriyo wadalika tusaale kabaali alkacbati iyo wixii lamid ah weeyaan baali alkacba baali waa ismi faacil alkacbatina waa maxay hadda waa mudaafiliin macmuul bauta mafcuulnima u haystaa wa macmuuli daari wa macmuuli daari ka daartiisa la amray kana muxuu haystaa waa ismi mafcuul naayib faacilnima u haystaaba wa xasanil weji iyo mid xagga wejiga ka wanaagsan kana muxuu haystaa wa sifa mushabaho faacilnima u haysataa watusama waxaa lagu magacaaba hiya idaafadan lafdiyatan mid lafdiyaa lagu magacaaba limaada liannaha idaafadan limujaradi takfiifi fudaydin keliyay u ahaatay macno kale ma faa'ideynaysa waa mujarad takfiifun bes macno kaleo la socdaa ma jirto ma wax kale ka kasbanaysa waa mujarad takfiif halkaad ka oran lahayd baaliun alkacbata iyo baaliulkacbati midkaa fudud baali alkacbati waa fudud maaha bes waa mujarad takfiifun idaafa lafdiya limujarad takfiif idaafa macnawiya ima litacriif wa ima litaksis sharax lamaa faraqtu markaan ka farcshay bui sheekhu min dikrimajruuri kii la jaray sheegitaankeeg bilxarfi lagu jarayey sharactu waxaan kula geray fi dikrimajruuri kala jarayy sheegistiisa bilidaafati lagu jarayo waqasamtu waan qaybiyey ilaa qismayn laba qaybood baan u qaybiyey axaduhumaa labada qaybood midkood allaa yakuuna alidaafatu lmacnawiyatu weeyi saama ku yihi adi saas ku yihi ma adna awilmad soconi maalkaasuu ka bilaabay annaga hadaba casaa la socda axadumaa labada midkood alidaafat lmacnawiyatu wey sheekhow saxmanan idaafada macnawiyada wey idaafadii macnawiyadiibu kuu sheegaya waayo idaafada macnawiyadii allaa yakuuna waa inaanu ahayn almudaafu mudaafku sifatan sifa waa inaanu noqon mudaafku he sifa waa inaanu ahayn sifa soo baratay muxuu ma huwa lwasf waay waay cadnan wasfi waynu soo qaadanay halkaynu ku soo qaadanay waxaan idinku yidhi intaas ka xifdiya wasfigu idinku soo noqnoqdee halkee alxaalu wasfun alka xaashiyadeedi markayn marin mayna saa odhan haye maa dalla calaa xadatin mucayanin wadaatin mubhamatin mayna intaas unayn wakawana hore soo tuurtid marka allaa yakuuna mudaafu mudaafka sifata horta sifa waa inaanu hayn wasfi waa inaanu kaa noqon wlmudaafu ilayhi mudaafu ilayhiguna macmuulan macmuul waa inaanu ahayn lahaa sifada waa inaanu macmuul ahayn camalan hayr ljerka camalan ahayn jerka imika jer waa loo baahan yahy laakin camal jer aan ahayn waa inaanu ahayn wayakhruju waxaa baxaya min dalika arrinkaa talaasu suwarin saddex suuradood baa ku baxaya saddex tusaale ama saddex qaab ama saddex suuro ayaa ku baxaya haye ixdahaa suwartaa midkood an yantafiya waa inay maqnaadaan alamraani labada amar maca si wada jira waa ina maqnaana labada amar waa maxay mudaafki iminka sifa maaha mudaaf ilayhigina macmuul ma aha wadalika tusaale ka ulaami zaydin ka ghulaami zaydin zayd addoonkiisa ulam ma waصiba la zayd mudaafka macmuul mau yahay ha laakin waan kuu qaydo waan ku idhi camalan hayraljari baan ku idhi hadda macmuul wuu yo de mudaafka waxa jaraya waa maxay ya culimadu wa isku hayaan mudaafkaa wax jaraya waa madhab اljumhuur idaafadaa wax jaraysa waa madhab اlakfash qoom kalena waa le xarfujarka halkaa ku jira maadaama idaafadii ama bimacno lam ay tahay ama bimacnaa min ay tahay ama bimacnaa fi ay tahay xarafkaa la qadaraya jaraya saddexdaa qawl ku jira warkani mogta ya marka madhabuljumhuur haddaynu qabano ghulaam oo mudaafa jaraya de soo ma de ahayn de camalkaasi waa camalan hayla jarisan ku qaydi jer meesha u baahan bay layne camal jer aan ahayn waynu ku camal fali karade oo markaynu kuwa kale sheegaynay wasfiga dee ismiga faacil mafcuul buu yahan ku ismiga mafcuulan ahay faacil buu yahay baan ku yidhi sifada mushabahadaana yahan ku ma jer buu ahaaba maya warku muna caddayn halkaasi waa hal suuro labadii amarba meesha way ka maqan yihin ya mudaafkii صif maaha mudaaf ilayhina macmuul ma aha camala hayr jari ataniyatu talabaad an yakuna mudaaf mudaafku waa miya sifatan sifa waa inuu yahay mudaafkii sifa kaa noqoy walaa yakun mudaafu mudaafu ilayhi waa in aanu ahayn macmuulan macmuul waa inu ahan litilka sifa mudaaf ilayhi ba lakin ha sifadaa meesha tala aan macmuul ahayn wadalika tusaale naxw wadalika tusaale naxw katib lqaadi hada kani katib lqaadi ah, qaadiga ya ninkii wax u qorayey wey iyo wakaasibi ciyaali ciyaalkiisa ya kii usoo kasbanay de wax usoo shaqaynay wey hadda katib de eh, mudaafki waa maxay waa sifo ism faacil munayn waa ismu faacil laakin meesha maxaa ka maqan shardigii labaad shardiga labaad muxuu ahaa ya wlmudaaf ilayhi macmuulan laha bu ahaa soo ma walaa yakun mudaaf macmuulan laha de uma aha iminka shardigaa labaad baa la waayy shardigaa labaad waa meesha ka maqnaaday waa suurada labaad oo suuga maqnaaday haadakani katibulqaadi qaadiga kii qorayey weeyi oo qaadiga maa la qora qaadigu waa daati maa la qoraa <laughs> ya meel lama qoro marka kuma camalfali kara de sifaaan ha la hele lakin macmuul maaha de macmuul may utahay macluul maaha kolkaa halkaana mid baynu weyne maxaynu weyne halkaana shardigii labaad oo ahaa an yakuna macmuulan litilka sifa wthalia shardiga sadeaad suurada saddexaad an yakuna mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi waa inuu yahay macmuulan macmuul waa inuu yahay lilmudaafi mudaafka eeg mudaaf ilayhigiibaa ah macmuul bu u yahay ayo mudaafkii walaysana mudaafu sifatan lakin mudaafkii baa imikana aan sifa ahayn waa didkeegide mudaaf ilayhi waa u macmuul lakin mudaafkii ba aan ahayn sifa aan ahayn wadalika tusaale naxw darbu lisi tuuga garaacitaankiisa tuuga la garaacitaankiisa darbu lisi tuuga la garaacitaankiisa allisi allus labadaba loogu dhawaaqi karaa imika mudaaf ilayhi macmuul weeyaan yuu macmuul u yahay darbi buu macmuul u yahay lakin darbi sifa maaha waa master wasi ma ade darb ma waiba me waa masder waa masder mudaafin ilaa mafcuulihibade muna macmuulha mudaaf ileyhi maxaa baaqday shardigii hore ee ahaa an yakuna mudaafu waصfan wafigiina meshi laga waay saddexdaa suura kasoo bixi kara marka idaafa macnawiya marka tacriifkeyga waa inta warso warku ma caddo wa haadihi tantan alawaacu ee anwaacda kuluha dhamaanta tusama waxa lagu magacaaba alidaafatu idaafada idaafada oo fiiha dhexdeeda ku sugan idaafati macnawiyatin idaafo xagga macnaha un loo tiiriyey wadalika tasmiyadaasi thaabitun waa sugnaaday liannaha iyadu tufiidu waxay faa'idaynaysaa amran macnawiyan amar macnawiya ayay faa'idaynaysaa amar macnawiya ayay faa'idaynaysaa ya wahuwa amarkaa macnawigii atacriifu macrifanimo weeye xilliba in kaana mudaaf ilayhi macrifa mudaaf ilaygu hadii uu macrifo yahay naxwu gulaamu zaydin hadda mudaaf ilayga waa macrifa soo maa mudaafkii muxuu ka kasbanaya mudaaf ilayga macrifanimo de macrifanimo ulaamki waa la gartay kolki hore ulaam adoon bu lakin hada markaa ziyad u idaafaysay waa la gartay wa taksiis iyo taksiis waa la khasiisayo taksiis taksiisku muxuu aha marka usulkaad ku dhiganaysa taqliil shuyuuc ya shuyuuci shaygani marka hore ufaafsanaa un baa lasoo yaraynaya w tacriif lama saarayo gaar ama macrifaad maaha tacriif wuu ka duwan yahay isago waa taqliil shuyuuc kolkaan idhahdo hadda ghulaamu imra'atin markaan idhahdo ulaam imraati markaan idhahdo maxaan sameeyey shuyuuci marka hore ufaafsanaayo rag iyo dumarba ay wada lahaayeen baan soo yar yareeyo maxaan kusoo yareeyun kii dumarka de marka waa maxay taksiiska waa taqliilu ashuyuuc faafitaankii markii hore u ka dhexeeye lab iyo dhadigba umaan soo yar khasisay oo oh, dumar umaan ku khasisay taksiis baa la dha kaana warkuma caddo wa in kaana mudaaf ilay nakiratan mudaaf ilayg waaduu nakirayay wadalika tusaalika ghulaami imraati haweeney ghulaamkeedao kale wey uma ina hadihi idaafatu idaafadani teede fuaad uma ina haadihi tan tan alidaafatu ay alida uma ina hadihi tan tan alidaafatu sax ma fuad alidaafata limaada maxaa laga bedelaya haadida laga bedelaya haadihina maxay taalaa farid waad la socotaa ya waaya uma ina hadihi tan tan alidaafata ay idaafadii kainatun cala alaaati asaami saddex qaybood dushood bay ahaatay idaafadani lakin waa ta cabdiraxmaan de waa manawiyada hafoofina deya waa macnawiyada axaduhaa alaaada midkood an takuna waa ina tahay alaa manaa fi fi macnaheed waa ina tahay wadalika ay kawnuhu calaa macnaa fi haye idaa mise in idaa bu ku yidhi sooma haabitun iska dhaa daba waa mid sugan idaa waktigii ayaa u sugan yahay kaana mudaaf iley mudaaf ileygu yahay dharfan weel bu u yahay lilmudaafi mudaafa ya weel bu u yaho waa la dhex degi karaa wadalika naxu balmakullayli bal makru leyli marka iyaga makri maxaa koobsanaya dee leil habeenka dhexdiisu dhacayaaba maxaa mudaaf ilayhi muna markaa daraf noqon ya mudaaf ilayhi muna mudaaf ilayhi muna daraf noqon koobsanaya mudaafkii hore idaafadaas bimacnaa fi bay iska noqonaysa makrun fi leyli oo kale ka dhigan tahay marka idaafada macnawid waa bimacnaa fi waatay leeyihiin culimada qaarkood waatay leeyihiin waxaan wax jarayaa waxba weyn xarafkaa meesha ku qarsoon bay leeyihin ya lakin madhab jumhuur makri baa wax jaraya madhab alafashna isku tiirinta isnaadka meesha dhex dhacaya saddexda madhab baa ku jira athani ka labaad an takuna waa inay tahay calaa macna min macna min waa inay tahay wadalika ikuna macna min thaabit waa mid sugan idaa kaana mudaaf ilay mudaaf ilaygu marka u yahay kulan kuli marka u yahay lilmudaafi mudaafka oo wasaxa weliba oo wayasixu mise saxa oo wayasixu weliba waa saxaya alikhbaaru khabrid bihi mudaaf ilayga lagu khabro canhu mudaafka lagaga khabro wadalika tusaale ka khaatami xadiidin iyo ka khaatimi xadiidin iyo wabaabi saajin wey idaafadu markay bimacnaa mid tahayna daabit buu ku siiyey mudaaf ilayhigaa kuliya sheekhow la soco mudaaf ilayhigaa kuliya yuu kulli u yahay muaafka mudaafka ayuu kulli u yahay marka mudaafkaa bacdigay ka dhigantaha soo maade mudaaf ilayhigiina waa kulli hore u soco oo weliba mudaaf ilayhiga khabar buu noqon karaa yuu khabar ka noqon karaa mudaafka tusaale khatim xadiid ma meeshan taalla iyo xadiid khatam baa xadiidna waa mudaaf ileyhi xadiidka mudaaf ileyhigii waa kulli khaatamkuna waa bacdi warkaas horta isagu iska cadiya waa ta labaade xadiid oo mudaaf ileyhi khabar buu noqon karaa yuu khabar ka noqon karaa mudaafka alkhaatamu xadiidun sax wala la waa basiid wa baabu saajin albaab baxarasaafa saajka imikana kullia baabkuna waa bacdi mid labaad waxaad ka odhan kartaa albaabu saajun war kuma caddo ya marka idaafadaas waa bimacnaa min xilima ida kana mudaafu ilayhi kula lmudaafi wasaxa albaaru bihi ay ay mudaafu ilayhi canhu ay mudaafi so warkaas ma dhamaystirno bikhilaafi naxwi qawlika oo dhahraadi wixii lamid ah, ayaa khilaafsan yadi zaydin zayd gacantiisa ya yadi zaydin imika ku dabaqde ya ku dabaqde sheekh mudaafu ilayhi waa inu kulli noqdo dee zayd dee waa kulli yadiduna waa ina noqoto dee bacdi soo sax maade waa inay asaxdo de inuu khabar noqon karo mudaafkaasi alyadu gacantu zaydun de waa zayd wa saxba <laughs> mrdabimanlaan ba iska noqon kartaaba yadun lizaydin bay noqonaysa yadun lizaydin halkaa halkaa way iga masaxan tahay muxuu qoray haye haye sax intaa dambe wu qoraya fainahu shaniye laa yasixu asixi maayo an yukhbara in la khabro anyadi yadki in lagaga khabro biannahaa ay bikawniha ahaansheega zaydun zayd ay tahay intaa lagaga khabray asixi mayso aynu ka dhigno yadii mubtade zaydna aynu ka dhigno khabar taas wax inoo banaan noqon maayo waa kii labaad aaliso saddexaad an takuna waa inay tahay calaa macna laami laam macneed waa inay tahay wadalika kawnaha macna laam fima baqiya waa intaa wiii ka soo hahay intaa wixii ka soo hahay intaa wixii ka soo hadhan adu eego intaa maxaa ka soo hadhay daabidka minta iska xifdi kalaamtana eh, kafiidana iska xifdi intaa wixii kaaga soo hahay muxuu noqonaya bimacnaa lam buu noqonaya wadalika tusaale naxu ghulaamu zaydin hadda ghulaamu zaydin ka waran dee waa bimacnaa lam ghulaamun lizaydin bay noqon ti imikaan haynaa kamid a yadu zaydin yadun lizaydin bay noqonaysaa so warkuma ado warku adiya ila tahay waaya alqismuta haye ah, halkaa muxuu ku qoray adiga alidaafatu lafdiyatu ma qoray sax halkay la socoto maad garanaysaa haadhade ilaa qismayni bay uqaybsami axaduhaa midkood alidaafatu lmacnawiyatu weeyi walidaafatu lafdiyatu weeyi halkaasay la socota alqismu thani qaybka labaad an yakuna waa inuu yahay almudaafu mudaafku sifatan waa inuu mudaafku sife yahay yaa sifa mudaafkaa sifa wlmudaafu ilayhi mudaafu ilayhiguna macmuulan macmuul waa inuu yahay litilka sifa mudaaf ilayhigina muxuu ayuu macmuul u yahay sifadan meesha taala walihaada kana waxa u sugnaaday aydan noqode alaata suwarin saddex suura ka soo baxaya saddex suuro ayaa ka soo baxaya o suurada koobaad idaafat ismi faacil ismigii faacil in la idaafeeyo ismigii faacil baa la idaafeynaya macmuulkii baa loo idaafeynaya muxuuna u haystaa baan idin idhi mafcuulnimo wadalika tusaale haadaa kani daaribu zaydin zayd mid garaacayo weeyi alaana hadda ow qadan ama beri ismiga faacil markuu camal falayo maxaa shardi hadda maadaama al ayna ku jirin al maadaama ayna ku jirin wuxuu noqonayaa ama xaali buu noqonaya ama istiqbaal buu noqonaya waka ama xaali buu noqonaya ama istiqbaal walida saa darteed buu alaana iyo qadan u dabadhiga maadaama ceshii meesha ayna ku jirin markaa u fiirso iminka daaribu zaydin idaafadan magaceed idaafa lafdiya la dhahda waxba kama kasbanayso waa limujaradi takfiif taarifa ka kasbanaysa waa limujaradi takfiif bes wax kale kuma jiro waana wasfi baa la hayaa daa ismi faacila macmuulkiisina waa loo idaafiyo zayd iyo idaafat ismi mafcuul ismigi mafcuul in idaafeeyo hada kani macmuuru daari wey alaana hadda aw qadan ama beri kana waa maxay waa ism mafcuul loo idaafeeyey naaibu faacilkiisi ila faacil ma qaata naib faacil bu qaatay laba iyo wa idaafatu sifatin mushabahati sifada mushabahada in loo idaafeeyo bismi faacili ismiga faacil lagu shabahay sifada mushabahada ismiga faacil lagu shabahay in la idaafeeyo oo loo idaafeeyo macmuulkeedii dayada iyadna faacilnimay u haysataa haadakani rajulu nin weeye ninkaasoo xasanulweji wejiga u wanaagsan waa nin agga wejiga wanaagsan oo agga wejiga u qurux badan xasan baa la idaafeyey maxaa loo idaafeeyey weji loo idaafeeyey saddexdaa suura ka soo baxaya idaafada lafdiyada ima idaafat ismi faacili idaafat ismi mafcuuli idaafat sifat mushabahati bismi lfaacili so warku ma dhamaystirno taasi maxaa la dhaha idaafa lafdiya wa tusama haba ka hor dhicin waxa lagu magacaabaa hiya iyada idaafatan idaafa lagu magacaaba idaafahaasoo lafdiyatan xagga lafdiga loo nisbeeyey liannaha iyadu tufiidu waxay faa'idaynaysaa amran amar bay faa'idaynaysaa amarkaasoo lafdiyan lafdi loo nisbeeyey wahuwa amarkaa lafdiga ihi atakfiifu waa fudayd alaa tara war miyaanaad arkan maadin dhalaaday ana qawlaka odhahdaada aad ku qawshid daaribu zaydin akhafu inuu ka fudud yahay min qawlika odhahdada aad ku qawshid daaribun zaydan mid kaa fudud daaribu zaydin iyo daaribun zaydan midka fudud darib zaydin ba fudud maaha bas waa limujarad takfiif faqad wakada baqi inta soo hadhayna waa lamide wax lagu sheegay maankaaga la kaasho xasanun alwajhu halkaad ka odhan lahayd xasanulwajhi aayar iska dhe so warku basiid ma kolkaa waa mujarad takfiifun walaa tufiidu ma faa'idayso hiya idaafadan lafdiyadii tacriifan macrifanimo ma faa'idayso walaa taksiisan taksiis ma faa'idayso walihaada saa darteed sidee faa'ideyn la'aanta cadamulifaadaha tacriif iyo taksiis ayna faa'ideyneen saxa waxaa asaxay wasfu hadyan hadyan in laga sifeeyo bbaaliga baaliga in laga sifeeyo hadyan ba laga sifaynaya baaliga maca idaafatihi utiirintiisa tiyo lala qabo ila lmacrifati macrifo loo tiiriye ya hadyan hadyi hadyigaasoo baaliq alkacbati markaa baaliq alkacbati iminka waa maxay waa sifo soo ma mawsuufkiina waa maxay ya waa ka hore soo ma ya waa hadyanta soo ma ya marka macrifanimada taksiis mixmuuna ka raacay karasoma maadaama oo mawsuufkii ama mancuudki uu nakiro yahay nactiguna waa inuu noqdo nakiro soo ma oo sababta baaliq alkacbati waa maxay minka alkacbati maan baaliqa loo idaafay macrifo haddee loo idaafay in muna ka kasman jirin tacriif sida ghulaamu zaydin oo kale de maxaad uga sifaysay warkaasu kaaga jawaabaya ilamama socotaane mid ila socdaa ma jiro soo ma warkaasu ka jawab warkaa maad garan ya maad ila socotaan ha de saa ufahmade baaliq alkacbati eega tacriifka mama kasbanaysa waa mujarad takfiifunba sidaa darte waa baska nakirada waa nakir nakir laga sifeeyin markaade warku ma caddo waay wasaxa waxaa kaloo asaxay majiu thani thani imaanshaheega xaalan xaalo ay tahay maca idaafatihi iyadoo la idaafeeyey ila macrifati macrifo loo idaafeeyey fi qawlihi tacaala wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin sawad ila akhiri athaniya cid fiihi thaaniyada halkee laga xaalaynaya yujaadilu faacilkeega laga xaalaynaya xaalada maxaa shardi ahaa an takuna nakira mana shardi ahayn oo ani cid fisota idaafaysan dee kama kasbanayso macrifo waa limujradi takfiifunba nakiradeedi weyan saa darteed ba ayaa loo xaaliyey soo warka maad fahmin marka maay maxay keentaa iyado idaafada lafdiyadii mujarad takfiif lakin idaafada macnawiyada ama taxriif keenta ama taksiis keenta soo warku hadda kala cadaan waa basiid bay walaa tujaamicu lama kulanto iska sabra walaa tujaamicu lama kulanto alidaafatu idaafadu tanwiyan tanwiin lama kulanto walaa nuuna nuunna lama kulanto nuuntaasoo taaliyatan raacaysa lilicraabi icraabka raacaysa mutlaqan xaalowiya mid aanna kala qaad mutlaqan xaalowiya mid laga idlaaqay taqyiid walaa alalna lama kulanto ilaa fi naxwi adaariba zaydin zayd labadii garaacay wadaaribu zaydin zayd kuwii garaacay wadaaribu rajulu ninka kii garaacay wadaaribu raasiljani kii wax sameeyey madaxiisa kii garaacay wadaaribu kii rajulu ninka rajulka adaaribu ulaamihi rajulka ghulaamkiisa garaacay waay idaafo iyo tanwiin ma kulanto tanwiin iyo idaafa ma kulmaan way kala cadhoodaan nuun iyo ya idaafo iyo nuunna ma kulanto ya watasqutu nunaani fi lidaafa naxwu ra'aytu saakin risaafa halkan ku soo marnay manxiide manxii baan ku soo marnay watasqutu nunaani nuuntan taaliyatan lilcraab lg mad garanaysa waa nuunta nuuntii musanaha iyo jamcudkarusaalim nuunta mufradki tagsir maad de iska ilaali nuunta icraabta raacdayla waa tani walaa nuunan iyo nuun nuuntaasoo taaliyatan lilicraabi icraabka raacaysa kuwa kale waa iyagaa la raaciya soo ma waayo alna lama kulanto marka saddex arrimood buu kuu sheegay idaafo iyo ma kulmaan ko idaafo iyo nuuntaasi jamcu dakarsaalim iyo musanaa ku jirtaana ma kulmaan laba idaafo iyo alna ma kulmaan kaanii tanwiinun wa anti idaafatun faid maa taraanii laa taxilu ma indhahaba iskama qaadi karn u leeyay soo ya saasaan isku nahay bui saddexda arrimood buu ka warramay laakiin wuxuu ka soo reebay shan arrimood shanta arrimood al iyo idaafa kulmay waa meelihii dindhibi jiray sooma caawaad baranaysaa oo nadmi ana alifaan ugu tegi doona haddi ilah isku keen samay insha allah markaa ma adkade sharxan ku sharaxana walaa tujaamicu idaafatu idaafati lama kulanto tawiinan tawin lama kulanto walaa nuuna nuunan lama kulanto nuuntaaso taabicatan raacsan liliraabi iraabka raacsa mutlaqan walaa alalna lama kulanto idnaa fi naxwi adaariba zaydin wadaaribu zaydin wadaaribu rajuli wadaaribu ra'si ljaani wrajulu adaaribu ghulaamihi sharax iclam waxaad ogaata allah ku ogeysiiye ana alidaafata idaafadu laa tajtamicu lama kulanto maca tanwiini tanwiin lama kulanto walaa maca nuuni nuunan lama kulanto nuunta ataaliyati raacaysa lilicraabi icraabka raacaysa walaa maca alalifi walaami alna lama kulanto saddexda mana ku sheegin taquulu waxaad odhani jaaanii waxaa ii yimiday hulaamun adoon baa ii yimiday yaa haadaa kanow fatunawinu waa tanwiinini yaa tanwiininaysaa de dee hulaamun baa tanwiininaysaa xilima idaa jaradta can liaafa hadda mu idaafaysan yahay may wa idaa adafta markaad idaafaysana taquulu waxaad odhani jaaanii waxaa ii yimiday hulaamu zaydin zayd hulaamkiisiibaa ii yimiday fatadifu waad xadfi aalibiow atanwiina baad xadfi warkuu ku cadaynaya moogta wadalika arrinkaagaasi haabitun waa mid sugan linahu shaniya yadulu wuxuu kutusinaya linahu tanwiinku dhe yadulu wuxuu kutusinaya calaa kamaalilismi ismigu inuu dhamaystiran yahay tanwiintu waxay kutusinaysaa ismigu inuu dhamaystiran yahay siduu u dhamaystiran yahay licadami ixtiyaaj ma baahna de hadda markaan ku idhahno jaanii hulaamun addoon baa ii yimid wax ma u baahan yahay tanwiintaas maxayna tusisay calaa kamaali ismi ismigu inuu dhamaystiran yahay sax walidaafatu idaafaduna tadulu waxay ku tusinaysaa hiya idaafadu calaa nuqsaanihi ismigu inuu kala dhantaalan yahy limaada liana almudaafa muxtaaju le ila mudaaf ilayhi mudaafku muxuu ubahan yahay mudaaf ilayhi buu ubahan yahy muna kala dhantaalnayn walaa yakuunu shayu shaygu ma ahaado kaamilan mid dhamaystiran naaqisan mid kala dhantaalan fii aanin waaxidin wakti keliya shayguna ma noqon karo mar keliyaha naaqis iyo kamil midun waa inu ahaadate ama naaqis ama kamil markuu idaafaysan yahay wa maxay waa naaqis markuu tanwiinsan yahayna una idaafaysanna waa maxay waa amil wey sidaa darteed ma kulmi karaan de idaafadii iyo tawiintii ma kulmi karaan waayo tawiintu maxay tusinaysaa sababtayna u kulmen baad fahmaysaa de tawiintu maxay kutusinaysaa kamaalulismi idaafadan maxay kutusinaysaa nuqsaan lismi sawarkuma caddo sidaa darteed bay u kulmi waaya ciladiibuu kuu sheegay bade wa taqulu waxaad ohanaysaa jaanii waxa i soo gaadhay muslimaani jao bimacnaa wasala weeyaan bimacnaa xadara hadday iska tahay laazim wey jaanii waxa i soo gaadhay muslimaani laba muslim wa muslimuuna iyo rag badan oo muslimuuna muxuu ku baraya mataqaana hadda nuuntani waa taaliyatun lilcraab sooma ya waa nuuntii maxay ka ciwadaan jirtay tanwiintan tanwiinta lafteeda ka ciwadaan jirtay sooma muslimun muslimaani nuuntaasa ka ciwada sooma kolkay bilaa idaafo tahay way iska joogaysaa muslimaani maxaynayna tusinaysaa maadaamay tanwiin ka bedel tahay tanwiintaas maxayna tusin jirtay kamaal cismi sooma nuunta halkii u taagan nuunta lafteeda halkii u taagan fa idaa adafta markaad idaafaysa haddaba qulta waxaad orani muslimaaka muslimuuka baad oran fatadifu waxad xadfi annuuna baad xadfi qaala lahu tacala alla sareeye wuxuu yidhi wlmuqiimi salaati buu yidhi ilahay wlmuqiimi salaati waxaa kaluu yidhi ilaahay inakum ladaa'iqu lcadaabi waxaa kaloo allahu yidhi inaa mursilu naaqati inta aayadoodba u fiirso oo walmuqiimiina bay ahayd ladaa'iquuna bay ahayd mursiluuna bay ahayd maxaa loo gooyey liajli idaafa wlaslu asalku wuxuu aha almuqiimiina iyo wadaa'iquniy mursiluuna buu ahaa wlcilatu cilada fii xadfi nuuni nuunta goynteeda u cilo ihi hiya ciladaasi alcilatu waa cilada fii xadwi tawiinta eh, goynteeda u cila likawnihaa ay likawni nuuni nuunta ahansheega qaa'imatan mid taagan ay tahay maqaama tanwiini booskii tanwiinkay taagan tahay waataan kuu sheegayaan ku lahaa fii aanin waaxidin shaygu ma noqon karo naaqis iyo kaamil soo warkuma caddo marka tanwiin nuuntana maxayba naag ka tahay dee tanwiin bay naag ka taho booskii tanwiintay buuxinaysay sidaa darteed ma joogi karto war war kuma inamaa qaydtu waan qayday bu hadi ibn hishaam ana anuuna baan qayday bikawniha ahaan sheegan ku qayday taaliyatan mid raacaysa ay tahay lilicraabi icraabka ixtiraazan iska ilaalin min nuunayi lmufradi mufradka nuuntiisa iyo wa jamci tafsiri jamcu tafsiirka nuuntiisaan iska ilaalinayo wadalika madkuurkaasi kainu ka nuunay xiinin iyo wa shayaaina ayuu ahaaday iinin xiina iyo iyo shayaaina nuunteeda muxiinin iyo shayaaina fa inahumaa labadoodani matluwaani waa laba la raacayo matluwaani waa laba la raacayo laa taaliyaani lahu kuwa raacaya iyaguma iyaguma raacayaan lakin icraabka laftiisa la raacinaya icraabki baa ka dul muuqanayaba da iyaga soo warkuma ado laakin kuwa hore maxay raacayeen iyagaa icraabka raacayay oo xarfu calaamadii icraabka iyaga ka horreysay bade muslimaani xarfu icraabka muna ka horreyn ba calaamatulcraabki laakin kuwan he matluwaani waa kuwa la raacayo icraabkii laftiisii iyaguma muna kudul olin iyaga laftooda kudul yaalaabade waayo taqul waxaad odhanaysaa haadaakani xiinun wakti waayi yaa fatan shaabow dhalin yarow waa wakti bugu bbdli wxilmi saada fi qwnihi fat wakwnka iyahu alayka yasiru wahaulaai kuwani shayaainu shayaain weeya fata wiilow fatjid waxaad ogaanay raabahuma raabtooda bidamatin baad ku ogaan damadaasoo waaqicatin dhacday bacda nuuni nuunta dabadood dhacday nuunta dabadood ba dhacdaba mana nuunka dul saarnaynba faidaa adafta adaba markaad idaafiso qulta waxaad ohanaysa atiika waxaan ku imanaya xiina uluuci shamsi baad ohan wahaulaai shayaaiinlinsi baad ohan biihbaatin nuuni baad ku ohan fiihima labado nuuntii ma goyin kartide lannahaa nuuntani mutlawatun waa mid la raacayo bilicraabi icraabka mid lala raacayo weyi laa taaliyatun lahu maaha taaliye maaha lakin wa maay iyaga laftooda icraabkii lala raacaya lakin iyadu mid wax raacaysa maaha warkuma addo taaliya ilaa taaliyatu waa mid raacaysa saa darteed labada nuunood baan iska saaray bu yidhi oo nuunta muanaha iyo nuuntii jamcu dakarsaalin buu ku qaydaya halka waaman alif alifta miya walamu iyo laamta fainaka adigu aalib taqul waxaad ohan jaa alghulaamu baa yimiday faida atafta hadaba markaad idaafayso alulaamu baad ohanaysa horta eh, adoon idaafayn faida atafta hadaba markaad idaafayso qulta waxaad odhan jaa waxa yimid ulaamu zaydin baa yimid baad odhan wadalika cadamljamcigaasi cadamujamcigeede idaafa laaanta eh, idaafada iyo iyo asha kulmid la-aanteedu soo ma wadalika cadamljamcigaasi thaabitun waa mid sugan liana alalifa alifta walaama iyo laamtu litacriifi tacriifay usugnaatay alifti laamtu maxay keenaan tacriifay keenaan wlidaaatu idaafaduna litacriifi tacriifay keenta idaafada nayl ghulaamu zaydin waa idaafa macnawiya ma maxay keeni jirtay tacriif mata idaa kaana mudaaf ilayhi macrifatan haye falow qulta haddaad tidhaahdo algulaamu zaydin haddaad tidhaahdo jamacta waxaad kulmisay cala ismi ismigii waaad ku kulmisay waxaad ku kulmisay tacriifayni laba tacriifaad ku kulmisay ismigii wadalika laa yajuus arrintaasi ma banaano shaygu mar keliya laba xarfo inay laba tacriif ku kulmaan ma banaano ya waayo ulaamu zaydin idaafadan de tacriifay wadataa maadaama idaafa macnawiya tahay mudaaf ilayhi maadaama macrifiy de tacriifa ka kasbanaysa al iyo idaafana macrifay keeni jireen mar keliya ku kulmisay maxay laba shay oo tacriif wada keeni jiray taasna mid banaan luqa alcarabiya maaha buy saa darteed bayna u kulmayn buu kuleeyahy cilladiiba kuu sheegtaana waad fahamtay soo ma wayustafnaa haddaba waxaa laga soo reebaa bu yuri sheku min masalati alif walami waxaa laga soo reeba an yakuna mudaaf mudaafka inuu yahay sifatan sife inuu yahay mudaafku hadduu sifo kaa noqdo wasfi hadduu noqdo ko wlmudaaf ilayhi mudaaf ilayhuna macmuula macmuul uu noqdan tilka sifati sifada waanta in badan idin wareerijay ee ajruumiga ku hor taagneedeed ohan jirtay un asaxiixil aakhiridan sawti laodhan jiray waxba ma kulmaan almuctalil aakhiri maxaa istaba dhigay un halkaad odhan jirtay wey si fiican baad uga dhargeysaa mudaafku waa inuu wasfi yahay wasfina waad baratay hadda mudaaf ilayhiguna wasfigaa waa inuu macmuul u yahay soo war kuma caddo ya haddee hawshaasi ay kaa noqoto saxiixlaakhi sifa mushabaa mu lahayn muctalkana mu is mafcuul lahayn warku ma caddo waa basiid bay la tahay la soco adaba waistithnaa waxaa laga soo reebaa bu yihi sheekhu min masalati laifi walami waxaa laga soo reebaa an yakuuna mudaafu mudaafku inuu yahay sifatan sifo walmudaafu ilayhi mudaafu ilayhi waa macmuulan macmuul waa inuu yahay litilka sifati sifada wa fi lmasalati masalada waaxidun mid baa ku sugan waaxidkaasoo min khamsati umuuri shan arrimood ka mid a umuurtaasoo tudkaru la sheegi doono fa xiinaydin markaa yajuus waxaa banaan an yujmaca in la kulmiyo bayna alif walami walidaafa haddii hawshu ay noqoto mudaafkii oo wasfi noqday mudaaf ilayhigii oo macmuul u noqday alyidaafa kulme way isku madax banaanaadeen sheekhow wax diidi karaa ma jiro shan suura kasoo baxaya faaidu keenaba shan suura kasoo baxayaba xabad keliyuna dul taagnaanba asaxiixil aakhiruna dul taagnaanin axaduhaa khamsadaa midkood an yakuna mudaafu mudaafku waa inu yahay muhanan muhane mudaafku waa inuu yahay wasfin muhana adaariba zaydin zayd labadii garaacay zayd he labadii haye waad ku idaafayn irtaa soo maarayse iyadoo al ku jirto ayaad haddana idaafayso mayna kulmin sababtu waa ah maxay waa wasfi maxaa u dheer mudaafkina macmuulbu u noqday waa musan musanu kaa noqday marka haddaad aragtid musane al wata mudaafileyna uu ka dambeeyo laisku idaafeeyey ha odhanina waa sidee sawti alyo idaafa mi kulmi jirin lagu odhan jiray war dee ma intan qadriga maalad arag shantan suuru ka soo reebay waad odhanaysaa shantii suure halkan ahayd weeyaan intaasoo basiid ma wathaniika labaad an yakuna mudaaf mudaaf waa inuu yahay jamc mudakrin jamc mudakr saaliman oo nabad galay naxw adaaribu zaydin waa jamc mudakr saalim wathalithuka saddexaad an yakuna mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi waa inuu yahay bil alif walaa mid alif iyo laam wata alif iyo laam mid wata waa halkan kulahaa almuctalil aakhiri iyo asaxiix alaakhiri halkaasay soo guda gelayaan soo maade adaaribu rajuli mina bartaa soo gelin halkaa may soo gelin mudaaf ilayhi baa wata al wata mudaafkina waa wasfide aarib rajul almucta liaakhiri asaxiix aakhiri adegdu ka horfuqeen baan guri waka wa raabicuka afraad an yakuna mudaaf ilayh mudaaf ilayhi waa inuu yahay mudaafan mudaaf waa inuu yahay an yakuna waa inuu yahay almudaaf ilayhi mudaaf ilayhigu mudaafan mid loo sii idaafeeyey ilaa maa fiihi alif walaam alif iyo laam waxay ku jirtaa loo sii idaafeeyey eeg mudaaf ilayhigi isagu alma wato war kuma caddo mudaafkiibaa wasfiya horta eeg mudaafku mar kasta waa wasfi mudaaf ilayhigii loo idaafeeyey alma wato laakiin mudaafi ilayhiga isaga loo idaafeeya loo sii idaafeeyey mid alwata kaasina waa suurada afraad tusaale adaaribu ra'si rajuli adaaribu waa wasfigii ra'si waa mudaafkii adaarib aad u idaafaysay ila waa ismu faacil oo wuxuu u haystaa mafcuulnime haddaba ra'si oo mudaaf u ahaa eh, mudaafi ilayhi u ahaa daarib oo ismi faacila ayaa loo sii idaafeeyey mid alwata way ku jirtaa suuradan adaaribu ra'si rajuli war kuma caddo wlkhamisatu suurada shanaad an yakuna waa inuu yahay almudaaf ilayh mudaaf ilaygu mudaafan mudaaf waa inuu yahay an yakuna mudaaf ilayhi mudaafi eeg an yakuna mudaaf ilayhi mudaaf ilayhigu waa inuu yahay haddaba mudaaf ilayhigii caadigeed garanaysay ee loo idaafeeyey wasfiga an yakuna mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi waa inuu yahay mudaafan mid loo sii idaafeeyey ilaa damiirin damiir baa loo sii idaafeeyey damiirkaasoo caaidin u noqonaya calaa maa shay u noqonaya maaga oo fiihi ay kainun fii maaga dhexdiisa ku sugnaaday alaliu alam alif iyo lam waxa ku sugnaatay damiir u noqonaya isaga loo sii idaafiye mudaafkii wadalika bisanaxu marartu birajuli addaaribi ghulaamihi iminka eeg addaaribi soo wasfigii maaha maxaa loo idaafeeyey hulaam hulaamkan maxaa loo sii idaafeeyey damiir damiirkan iyuu u noqonaya shay alwata oo arajuli ah shantaas suuraa soo gudagelaya wasfiga eh, macmuulkiisuna eh, mudaafileyna u macmuul unoqonay u inagu dheeraada waqtigu raalli ahaada wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub